bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii tafsir الnaasik baxkaami اlmanaasik casharkan waa casharkii lixaad kitaabkan waxaa iska lahaa asheykh cabdulmuxsin ibni xamed alcabaad albedr xafidahu اllah oo mudaris ka ah almasjid الnabowiy ashariif arkaan اlxaji wاlcumra qaala shaykhu xafidahu اllah arkaanu اlxaji wاlcumra xajka iyo cumrada arkaanteeda shuruudii wujuubku ka soo baxay arkaantii buu ku xijinaa arkaan marka waxaa la yidhaahdaa sida uu sheegi doono isaga shay xajkii iyo cumradii ku dhex jiro inaad samaysana ay qasab tahay bedelna aan yeelanaynin qaala arkaanu اlxaji wاlcumrati xajka iyo cumrada arkaantooda hiy alatii waa midda yajibu lityaanu bihaa la imaatinkeedu oo waajibayo walaa yakfii uunan ku filnayn an yu'taa in lala imaado bishayin shay in lala imaado bedelan canhaa isagoo ka bedel noqonayo xaggeeda yani wuxuu leeyahay arkaanta xajkii cumrada waxay tahay qofkii inuu la yimaado shay waajib ay ku tahay inuu la imaado wax bedel iyada ka noqonaana aan lahayn taas qabso walilcumrati cumrada marka haddaba halaathatu arkaanin cumro aan gooni u sheegaynaa saddex tiir bay leedahay hiya <clears throat> hiya waxay tahay marka saddexdaa tiir iyago alixraamu ixraamka in la xarmado horta cumradii waa in la niyeystaa la xarmado <clears throat> waatawaafu iyo tawaaf waasacyu iyo in sacyi lala imaado oo sacyigu marka waxaa weeyaan beyna safa walmarwa safey marwa in la sacyiyo la socdo saddex rugniba marka ixraam dawaaf iyo sacyi wa haadihi alarkaanu arkaantan arkaanun lilxaji xajkana arkaanay u tahay saddexdan maca ruknin raabicin rukni afaraadna lala qabo oo xajka oo wato waa maxay huwa alwuquufu bicarafata waa in carafa la istaago wuxuu ku leeyahay xajka arkaan xajkii cumrada arkaantooda kuu sheega waa ixraam arkaantaasna ogow waa wax inaad samayso waajib ay tahay oo lagaa rabo bedelna aan lahayn haddaa ka tagto sidiisi u taagnaanayo waa inaad xarmato kow oo ixraam lagaa helo labeyka cumratan markay cumro tahay markay xaj iyo tahayna saddexdii weji uu sheegi doono mid ka mida inaad ku xirato tan labaad waxa ay tahay dawaaf inaad dawaaf la timaado tan saddexaadna waa inaad saci beyne safa walmarwa la timaado saddexdan xajka iyo cumradaba mid walbaa rukni waa u tahay xajku hal rukni buu dheer yahay cumrada oo alwuquufu bicarafa ah inaad carafo istaagto intaas marka waxaa weeyaan arkaanta xajka iyo cumrada halkaas uga baxayba wاlxraamu xraam maxaa la yihaha marka huwa niyat اdukhuuli gelitaan niyadiisa waayo fi nusuki camal in la gelaayo in la niyeysto waayo falaa yancaqidu lxraamu ixraamku ma guntan maayo ilaa bixusuuli niyati niye inay xasisho fi lqalbi qalbiga dhexdiisa inay ku xasisho in la helo maahane wax ansaxaya male ilaa horta niye inay qalbiga ku xasisho in la helo liqowlihi sal l slam inama alacmaalu bاniyaat wainamaa likuli mri'in maa nawaa rawahu lbukhaariyu wa muslim marka waa inaad cumro niyeysato ama xaj aa niyeysato can cumar bni اlkhadaab ayaana xadiidkaa laga wariyey waqaala bnu lmundir fi lijmaaci kitaabkiisa wuxuu ku yidhi waajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa annahu in araada qofku hadduu doono an yuhila bixajin xaj inuu wax armado fa ahalla bicumratin cumro uu ku dhawaaqo ow araada ou doono an yuhila bicumratin inuu cumro ku dhawaaqo niyeystay falabaa bixajin xaj uu ku dhawaaqo ana laazima lahu shayga u laasimayo maa caqada calayhi qalbuhu waa wuxuu qalbigiisu guntay laa maa nadaqa bihi lisaanuhu wuxuu carabkiisa ku dhawaaqay maya yani qalbiga asalkii ah ayb macnahaasuu marka wuxuu ku sheegay ixraamku laba in la kala fahmo waayo marka in aslan aada niyada gashato xaj ama cumro waa weji kan labaadna waxa uu yahay yacni tacyiin inaad samayso oo aad shayga aad yacni habka aad u xajinaysid ama habka habkaad u cumraysanaysid inaad habka habkaad u xajinaysid inaad cayinto tacyiinku asaga waajib ma noqonayo nacam inaad mufrid tahay qaarin inaad tahay inaad yacni waxa tahay haddii aad aadan cayinin oo aad ibhaam aad samayso hadhow waxaa un lagaa rabaa saddexdaas mid kamida ah inaad u bedeshid laakiin niyada qalbiga ogow hadde inaad xajinaysaad ku niyeysane cumro inaad gelaysaa niyeysane taa iyada waa rukni waaye haddaad ka tagto ma anfacaya nacam oo intaad iyada ka tagto camal iska bilowdo niyadii intaa ka tagto wax soconaya ma aha ku dhawaaqidan marka ka waran labeyka bicumratin ama labeyka allaahuma bixajatin iyo in la dhaho waxay u dhigantaa bimanzilati allahu akbarta salaadoo kale waa takbiirat lixraam marka aad takbiiratulixraamkii la timaado aad salaad kuu bilaabatay soo maaha xajkii baad niyeysatay waa ku dhawaaqday talbiyadii talbiyadii waa takbiiratulixraam oo kale waay waawaafu dawaafkuna dawaafulifaadati waay dawaafka rukniga dawaafulifaadihi waay lilxaji oo xajka uu leeyahay bacda alifaadati marka laga soo tago min carafata carafa laga soo taga kadib iyo musdelifata musdelifa laga soo tago liqowlillaahi tacaala isaguna ku waajibay walyatawafuu bilbeyti alcatiiq beyt lcatiiqi ha dawaafeen kacbadii walixadiidi caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tiri xajajnaa maca anabiyi sal l slam nabigaan la xajinay faafadnaa yowma naxri maalintii tobnaad baan dawaafkii ifaadaha samaynay faxaadat safiyatu ayaa xayshay faaraada nabiyu sal l slam minhaa nebigu wuxuu ka doonay maa yuriidu rajulu min ahlihi ninku wuxuu ehelkiisa ka doono faqultu waxaan yidhi ya rasuul allah inahaa xaaid xaaid waaye qaala wuxuu yidhi xaabisatunaa hi man celinaysaa oo waa tunna xabisaysese qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow afaadat yowma naxri maalinta yowma naxri ayay dawaafu lifaadihii samaysay qaala wuxuu yidhi ukhrijuu hadaba baxa na keena rawaahu lbukhaariyu wamuslim faqowluhu xaabisatunaa hiya uu yidhi ey xaabisatunaa fii makata maka may nagu daahinaysaa inta xaydka ka go-o ay ka dawaafto xataa tadhura intay ka daahir noqoto wataduufa ay dawaafto dawaafa alifaadati qaala bnu qudaama fi lmuqni kitaabkiisa almuqni wuxuu ku yidhi wahuwa ruknu lilxaji dawaafulifaadihi xajka rukni buu u yahay laa yatimu ilaa bihi mana dhammaystir maayo xaj ilaa isaga in la helo maahane laa naclamu fiihi khilaafan wax khilaafna kuma ogin waliana allaha caza wajala qaala alla wuxuu yihi waliyadawafuu bilbeyti alcatiiq qaala bnu cabdilbar waxau yihi huwa min faraa'id alxaji xajka faraa ka mid yahay arkaantiisa laa khilaafa fii dalika bayna alculamaa'i culimada dhexdoodana khilaaf kama taagna dawaafi dawaafyada xajku saddex waaye dawaafu lquduum markaad gashaba inaad dawaaf la timaado dawaafkaasi waa dawaafulquduuma la yiraahdaa qofka xaj keliya soo xirtay iyo qofka xaj iyo cumro isku soo daray sunna u yahay kaas xukunkiisa ninkii cumro keliya soo xirtayna oo raba markuu cumradaa ka xalaalooba haddana inuu dib ka xajiyo sida mutamatica dawaafkii cumradiisii waayo rukni buu u yahay kaas laakiin cumraduu rukni u yahay ogow dawaafka noociisa labaad waa dawaafulifaada waa midka marka carafa laga soo tago musdelifana laga soo tago la sameeyo dawaafkaas xaaji kasta waa laga rabaa waana midka rukniga u ah xajka oo hadda sheekhu ka hadlay kan saddexaad waxaa la yidhaha dawaaful haddaad nin maka degan aadan ahayn markaad kasoo tegaysid inaad wadaac samayso sagootiso dawaaf ku sagootiso dawaafkaasi waajibaadku ku imaan doonaa hadda arkaanta kuma jiro saa u kala garo ayb waawaafu lilcumrati dawaafka cumrada rukni buu u yahay aan dhahnayna awalu dawaafin waa dawaafka ugu horeeya oo yatii bihi ou la imaanayo almuctamiru ninka cumraysanayo idaa qadima makata maka hadduu soo galo qaala fii bidaayati lmujtahid wuxuu ku yiri ibnu rushdi ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa annahu leysa cala almuctamiri muctamirka korkiisa inuunan ahayn ilaa dawaafu lquduumi dawaafu lquduum keliya markuu soo gala dawaafka waa soo xirtay cumruu soo xirtay makuu soo galay dawaafka ugu horeeyo markuu soo galo uu samaynaayo keliya unbaa lagu leeyahay nacam muctamirka kaasayna ku ijmaaceen culimaduu leeyahay yani muxuu diidaa inaad tiraa dawaafulquduum ha sameeyo sunno waay haddana dawaaf labaadoo cumradii ha u sameeyo kaasaan maya kan ugu horeeyaaba dawaaful dawaafkii cumrada ruknigeeda u noqonayo waana isdhexgelayaano asaana taxiyatulmasjidkii dawaafkii masjidka lagu salaamayena asaga unbaa noqonaya aduu jira ay dawaafulcumrati ay dawaafalcumrati buu ujeedaa waqaala bnu qudaama wuxuu yihi fi lmuqni fii macradi alistidlaali daliilsi isagoo ku dhex jiro bandhiga daliil inuu soo bandhigo dhexdeeda isagoo ku jiro likowni dawaafi lifaadati dawaafuifaaduhu inuu yahay ruknan rukni fi lxaji uu yahay qaala wuxuu yihi waliana alxaja xajka maxaa yeeley axadu nusukayni labada nusuk mid ka mida waa fakaana dawaafu dawaafku wuxuu noqonayaa ruknan lilcumrati cumri yani dawaafku wuxuu noqonayaa rukni ayuu noqonayaa kalcumrati dhehaa sida cumraduba ay iyaduna dawaaf u leedahay nacam wاlcumraةu luqatan cumrada luqa ahaan waxaa la yidhaha ziyaaratu ziyaarada wa fi sharci sharcigana waxaa la yidhaha ziyaaratu lbeyti beytka in beyt lcatiiqi ziyaaratu lbeyt اlcatiiq beytkii catiiqa ah qadiimka ahaa in la booqdo liطawaafi bihina loo booqdo in lagu soo dawaafo wa wasacyi beyna safa walmarwa marwo ee safana lagu sacyiyo waqad daafa nabiyu sal l slam nebigu wuxuu dawaafay bilbeyti beytka wasacaa bayna safa walmarwa safe marwana waa saciyey fii cumratay alqadaa'i waاljiciraana labadii cumro cumrat lqadaa waa midii xudeybiye ka dambeysay iyo cumrat ljiciraana midii xunayn ka bacdi ou cumraystay labadaas muxuu u sheegay ee waxaa ka horeysay cumrat اlxudeybiya cumrat اlxudeybiya cumro waa tahayoo de nebigu laakiin waa ixsaara lagu sameeyey waa tii laga celiyey cumrada afraadna waxay nebiga ugu dhex jirtay xajkiisii oo qaarin buu ahaa marka labadaanu si gooni u sheegaa marka maadaama ayagu keligood cumro ahaan bis ay u dhaceen xajkiina eh, kacbadiina uu ku gaaray nebiga sal l slam warawa albukhaariyu muslimun can camr bni dinaar qaala sa'alna bna cumara baan su-aalnay radia allahu canhuma can rajulin nin daafa bilbeyti dawaafay fii cumratin cumro dari dhexdeed ama cumro darteed buu u dawaafay beytka walam yaduf beyna safa walmarwana aan dawaafin ayaأti imra'atahu naagtiisii ma u tegi karaa qaala wuxuu yihi qadima nabiyu sal slm nebigu waa soo galay fadaafa bilbeyti sabcan todobuu kacbada dawaafay wasallaa khalfa almaqaami rakcatayni salaadan waa sunno wadaafa beyna safa walmarwati buu socday sabcan todobo waqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana nebigana ku dayasho wanaagsan baa idinkugu sugan sacyigii safee marwana lilcumrati cumrada u sugnaaday loo sacyinayay darteed bacda dawaafi dawaafka kadib ayuu ahaanayaa kamaa taqadama min ficlihi sal l salam sida soo hormartay nebiga ficilkiisa kusoo hormartay fii cumratay alqadaa'i waljiciraana cumrati alqadaa'i iyo cumrat ljiciraana wa xadiidu bni cumara radia allaahu canhuma xadiidka ibni cumarna kusoo hormartay xadiid ibni cumarna kusoo hormartay ayb kama taqadama min xadiidi bni cumar wasacyu lilxaji xajka sacyigiisana loo sacyiyo dartiis oo safiya marwa fii xaqi lmutamatici qofka mutamatica ah bacda dawaafi lifaadati dawaafulifaadaha kadib ayuu ahaanayaa wa ama alqaarinu ninka qaarinkaa iyo walmufridu ninka mufridkaa fa yuciidu fabacda dawaafi lquduumi w nam dawaafi lquduumka kadib waay fabacda waa halkaas o bacda dawaafi lifaadati ama dawaafu lifaadaha kadib idaa lam yafcalhu haddounan samaynin bacda alquduumi sacyi haddousan samaynin dawaafulquduumkii kadib lazima alityaanu bihi inuu la imaadaa ku waajibayso bacda alifaadati ifaadaha dawaafulifaadaha kadib meeshaan xoogaa isaga oo aan tamatuc iyo ifraad iyo qaarin ka hadlin buu arrimaheediina dhexgeliyey halkan marka in lagu sharxo waa muhim si loo fahmo qofku markuu halkan ka baxo xajka oo u socdo saddex hab ayuu u xajin karaa saddex hab ayuu u xarman karaa wujuuhu lixraami halaaatun haddii midka mubhamka lagu darana afar iyo waa fuqahadu way dhahaan annagoo hadda saddex aan ka qabanno saa u fahamto midka koowaad waxa uu yahay atamatuc tamatuca waxaa la yidhaha bilaha xajka bilaha xajka waa shawaal waa dulqacda iyo tobanka maalmood oo hore dulxija suu sheegi doono bilahaas xajka haddii qofka uu cumro xirto ee uu cumradii isagoo marka qofku markuu miiqaadkiisii gaaro intuu cumro xirto kadibna uu kacbadii yimaado inuu yimaado dawaafuu sameynayaa sacyibuu la imaanaa beyna safa walmarwa timahu iska gaagaabina waa xalaaloobay waay macnaha xajkiiuu sugaa maalinta sideedaad ama maalinta sagaalaad aduu sagaalka un ruknigu ka bilaabanayaaye ayuu maka ka baxaa wuxuu aadayaa marka carafaad iyo xaggeeda iyo xajkii xajkiibuu gudagelaa hadhowna neef ayuu bixinaa hadyi ah qofkaasi mutamaticaa la dhahaa waa bilihii xajka ayuu cumro ka bilaabay cumradii uu ka xalaaloobee dabadeedna waa xajiyey neefna waa iska bixiyey hadduu awoodi waayena toban maalmood oo sooma saddex maalmood maalmaha xajka ay tahay waayahay qofkaasi marka markuu cumradiisii soo xirtay ou maka soo galay ee aan dhahnay dawaafuu sameeyey sacyi safeye mar wuu sameeyey tintu iska gaagaabiyey sacyigaas uu sameeyey cumrada iska leh dawaafkaas uu sameeyey waa dawaafkii cumrada dawaafulquduumna waa u noqonaa fahm meeshaas marka taas meel ku xiro dawaaful ifaada waxa ku soo haray wejka labaad waxa uu yahay qofku inuu ifraad ku xajiyo mufrid an yakuuna mufridan mufrid waxaa la yidhaahdaa qofka marka uu miiqaadkiisa soo gaaro maalan xaj keliya inuu ku dhawaaqo ama makowba joogaa xaj keliya ku dhawaaqay bis xajkiibuu qofku markuu xaj ku dhawaaqo xaj keliya uu ku dhawaaqo labeyk allaahuma xajatan uu yihi kii hore labeyk allaahuma cumratan buu dhahay tamatuca midkan labeyk allaahuma xajatan buu dhahaa kacbadii buu yimid waa dawaafay dawaafkaas dawaafulquduuma la dhahaa waa sunno ninkan weli dawaafkiisa xajka maba la gaarinba sacyi buu sameeyey safey marwow saciiyey sacyigaas waa u xisaaban yahay xajkiisu u xisaaban yahay ogow ma timaha laakiin ma gaagaabinaayo wuxuu baaqi ku ahaana ixraamni muxrimnimadiisa waagi uu xajka soo dhammay maalinta carafo markuu soo istaago sagaalaad oo maalinta tobnaad yani habeenkii musdelifa soo seexdo maalinta tobnaad uu u yimaado dawaafkii ifaadaha ee rukniga ahaa dawaafkaas markuu sameeyo sacyi lagama rabo isaga waayo sacyigii xajka horow u sameeyey dawaafulquduumkii kii ka dambeeyo markuu soo gelayo kow intaan xajku ounan aadin sacyigii uu sameeyey ayaa u noqonayo sacyi xajkiisa u noqonayo nooca waxna lagama rabo ninka hadyi lagama rabo xoolo markuu xajka dhammaadana cumro gaarou soo ou sameyna haddana cumro gaar ah ninna waa qaarin oo qiraana ah, la yidhaha wejka saddexaadoo markuu miiqaadka soo gaaro wuxuu dhahayaa labeyk allaahuma xajatan wa cumratan labadii isku daraa labadii camalna waa isku dhexgelaysaa ninkaa markuu kacbada yimaado ou dawaafo dawaafulquduum waa sunna dawaafkiisaas sida ninkii mufridka ahaa sacyi buu la yimid bayna safa walmarwa waa loo tirinaa sacyigaas waxaa iskale xajkii iyo cumradii labadaba waa yeelanayaan ilaa isaga wixiis waa isdhex galeene maalinta tobnaad marku soo noqdo oo maka yimaado dawaafkii ifaadaha ayuu la imaanaa dawaafulifaada sacyi labaad lagama rabo waayo kiisii horaa cumro iyo xajba u noqday dawaafuki bilbeyti dawaafuki bayna safa walmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki waa kii yiri nabiga sal l sl ninkaa laakiin qaarinka xoolaa laga rabaa hadii waayo isaga mashaqo laba safar uu ku geli lahaabaa usoo gaabatay oo hal camal baa camalkii kale loo dhexgeliyey ninkaa marka waa inuu iska bixiyaa neef hadduu awoodi waayena toban maalmood uu soomaa saddex maalmoodna maalmaha xajka dhexdiisa ay tahay taas marka haddaba adoo fahamsan bal warkiisaan si fiican u akri marka wasacyu lilxaji meeshaa ka qabo wasacyu sacyiga lilxaji u sugnaanaya xajka fii xaqilmutamatici ninka mutamatica mutamatic kow ahaa waa nin cumro keliya soo xirta bilihii xajka oo rabo inuu cumradii inta hormariyo ka xalaaloobo xajkiisa haddana gadaal ka aado bacda goormau ahaana sacyigaasi bacda dawaafi lifaada marka uu maalinta tobnaad iyo ka dambe dawaafulifaadaha uu sameeyo asaga sacyigiisa markaas ayaa laga rabaa uu noqona waayo sacyigiisii safey marwee hore cumradiisii baa la tagtay uu ku xalaaloobay cumradii uu ka xalaaloobay ayaa kaas qabto midkan safey marwe xajkii mid hor loo u baahan yahay wa ama alqaarinu walmufridu qaarinka iyo mufridkuse qaarinku waa midka labadaba isku daray labeeka xajatan wa cumratan yiri mufridkuna waa ninka xaj keliya soo xirtay oo cumradu ay gadaal uga dhiman tahay fabacda dawaafi lquduumi fasacyuhu sacyigiisu bacda dawaafi lquduumi dawaafulquduum ka gadaale ayuu noqonaa ow bacda dawaafi lifaadati ama dawaaflifaadaha kadib faidaa lam yafcalhu bacda alquduumi haddii dawaafulquduumka kadib ounan samaynin sacyi lazima alityaanu bihi bacda alifaadati bou la imaana hadduu dawaafulquduumkii ka bacdi sacyi sameeyeyna sacyi labaad lagama rabo qaarinka ee mufridka waayo kii hora u ah haddii aynan awel hore u samaynin oo dawaaf keliya intay sameeyeen ixraam isaga baaqi noqdeen sacyi waa laga rabaa ilaa hore umaba soo sacyinine sacyigoodii xajka waa kaa qaala allahu caza wajala alla wuxuu yihi ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah safee marwo shacaa'irta allay ka mid ahaadeen ilaahay astaamihiisa diiniga astaamaha diiniga diinta alle astaanteeday ka mid tahay faman xaja albeyta qofkii xajka xajiyo aw ictamara ama cumraysto falaa junaaxa calayhi wax dembiga korkiisa ma ahaanin an yatawafa bihimaa inuu dawaafo yani aayadda maxaa laga wadaa falaa junaaxa calayhi allaa yatawafa lama dhihin an yatawafa layihi macnaheedu waa maxay ansaar ayaa berigii jaahiliyada sanam mushallal la yira meesha mushallal qudayd iyo meelaha ku yaalay manaad oo mushallal ku yaalay ayay tegi jireen qofkii meeshaa sanamkaa tago wuxuu iska ilaalin jiray ama uu ka taxaruji jiray waa waxay iska dhaadhiciyeen safay marwo inuu saciyo marka uu aado xajka ila waa xaji jireen ayagoo gaale ah marka ninkii meeshaa u xajiyo sanamkaas safay marwo waa iska ilaalin jiray tiibay markii bacdalislaam in loo bayaaniya taxarujkan iyo ka ash aada ka ashashaysaan ashaysaan mayaa la leeyahay war waad sacyi kartaan wax dhiba male sacyi waa samey kartaan ee sacyiga sunno a ah ma laga qaadanayo oo haddaad doontaan samey haddaad doontana ka tag ma laga wado caaishana macnahaas oo kale muujisay wa qaala rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu yihi ya ayuha nnaas dadow iscow sacyiya fa ina sacya qad kutiba calaykum sacyiga waa laidinku qoray la idinku farado yeelay rawaahu daara quطniyu wa min ariiqihi اlbayhaqiy ariiqiisana bayhaqi baa ku wariyey warijaalu daara quطniy hiqaatun weeyaan ilaa macruufa bna mishkaan ma ahani waqad qaala fiihi ibnu xajar fi taqriibi ninkaana wuxuu ka yihi saduuqun faisnaad اlxadiidi xasanu waay xasanahu nawowiyu alimaamu nawowina waa xasaniyey fi lmajmuuc kitaabkiisa majmuuca ama sharxu lmuhadabka wasaxaxahu اlmiziyu alxaafid اlmizina waa saxiix yeelay wabnu cabdilbarna waa saxiix yeelay undur waxaad fiirisaa buu yihi irwa alhaliil kitaabkaas irwa alghaliil lishaykh اlalbaniy raximah اllah kun toddobaatan iyo labo ayuu isagana ku takriijiyey oo uga hadlay asheekh alalbani raximah llah waa kitaab manaaru sabiilka axaadiidtiisa ayuu ka takriijiyey ou takhriijiyey waana takhriij oo muwasaca buu u sameeyey ilaa sagaal mujalad waaye kutubta sheekhe waaweyn ee lagana anfacsaday laga faa'iideystay ayuuna ku jiraa raximah اllah wafiihi ayضا waxaa ku jirto dikru طurqi أkhrىa ayaa ku sugan kitaabkaas duruq kale oo lilxadiidi uu leeyahay sheegitaankiisa geyr hada ariiqi dariiqan aan ahayn isaga duruq badan buu u sheegay sheekh ilalbani wa qaalat caaishatu radia allaahu canha waxay tidhi ma atama allaahu xaja mri'in ilaahay ma taam yeelin qof xajkiisa walaa cumratahuna ma taam yeelin maa lam yaduf beyna safa walmarwa hadduunan safi marwa sacyiinin ounan dawaafin rawaahu اlbukhaariyu muslimu walafdu اlathari aharka lafdigiisa cinda bni jariir fii tafsiiri aayati اlbaqara qaalat waxay tiri lcamri maa xaja ma xajinin man lam yasca beyna safa walmarwa qofaan safey marwo sacyinin lian allaha tabaaraka watacaala maxaa yeele alleh yaquulu wuxuu dhahayaa ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah wa isnaaduhu calaa shardi albukhaariyi wa muslim wa haadihi tani alarkaanu اthalaathatu ee saddexda rukni lilxaji iyo walcumratina u ah arkaan mujmacun calayha waa lagu ijmaacsan yaho layskuma khilaafsana ila sacya sacyiga ma ahane fa inahu ruknun cinda jumhuuri اlculamaa sacyigu asaga waa rukni siday culummadu u badan yihiin waruknu raabicu rukniga afaraad fi lxaji oo xajka dhexdiisa ah alwuquufu bicarafata carafa oo la istaago qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi faidaa afadtum min carafaatin markaad carafaat ka soo baxdaan oo kasoo shubmataan fa ina alifaadata min carafata inamaa takuunu waxay ahaanaysaa un bacda alwuquufi fiiha markii lasoo istaago haddaa carafaat kasoo aad ka soo baxdaan marka kasoo bixid waxaa kasoo horeeya soomaha joogidaa ka horeysay inamaa takuunu bacda alwuquufi fiiha wahuwa aruknu aladii waa rukniga alladii yafuutu lxaju xajka uu ku tegaayo bifawaatihi tegidiisa arkaanta laba waayo kuwii hore waqti ay bilowdaanay leeyihin lakiin waqti ay dhammaadaan ma laha laakiin wuquufu carafa iyada alwuquufu bicarafa waxay leedahay waqti ay bilaabanto iyo waqti ay dhammaato oo haddii waqtigaa loogu talagalay wuquufka ou ku dhaafo bis xajki waa kaa tegey fawaat ayaa dhacay marka qofka inuu xajki ka tegey waayahay wuxuu leeyahay marka wahuwa ruknu اladi yafuutu اlxaju bifawaatihi waa rukniga xajku uu ku tegaayo tegiddiisa lxadiidi cabdiraxmaan ibni yacmar radia allahu canhu qaala shahidtu rasuula اllahi sal l slam nabigan xaadiray wahuwa waaqifun bicarafata isagoo carafo taagan waataahu naasun dad baana u yimid min ahli najdin reer najdi ah faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah keyfa alxaju xajku waa sidee qaala wuxuu yidhi alxaju carafa xajku waa carafa faman jaءa qabla salaati اlfajri salaada subax ka hor qofkii yimaado leylata jamcin habeenka musdelifa salaada subax ka hor qofkii yimaado faqad tama xajuhu xajkiisii waa taam noqday meeshaas marka waxaa naloo xadidaa waqtiga carafo ogow bacda duhuruu bilowdaa maalinta sagaalaad waqtiga ugu dambeeyo la istaagi karana wuxuu noqon karaa maalinta leylata jamcin waa habeenka musdelifo ee tobanka ay tahay waa habeenka beri ay toban tahay oo kale habeenkaas yacni salaada subax ka hor qofkii joogo carafa yani qabla salaati alfajri subaxa maalinta ciidda oo ay tobanka tahay bisha salaada subax intaynan dhalanin ka hor qofkii carafo istaago oo waktiga uu bilaabmayana waa maalinta sagaalaad bacda duhur waaye ee waktigaa laga bilaabo ilaa maalinta kale tobnaad salaada subax ka hor qofkii carafa soo istaago faqad tama xajuhu inta kale waa dhammeeyo xajkiisu waa taam noqdayoo yacnii ruknigii ciriiriga ahaa waktigiisu oo go'naa ninkaa waa haleelay kuwa kale waxay tahay macnaheedu xataa hadday dhaafaan waqtiyada qaar wuu soo qaba karaa kuwa kale oo sacyiga iyo dawaafka iyo waqtiga u bilowdaa laakiin waqti ou dhammaado ma laha haddaad intaad carafo istaagtay dawaafulifaadihii aadan samaynin oo aad xanuunsatay maalan bil ka bacdi haddana aad marka yani aad samayso dawaafulifaadaha waa ka ansaxayaa iyo sacyigii iyo wixii kale laakiin kan carafo iyada waqtigeedaa saas u gaaban waa bacda zawaal duhurka ka bacdi maalinta sagaalaad dadka marka qofka caadigaa ah, qoraxda markay dhacdo waa kasoo tegaa laakiin qofka saaxibu daruuraha ah oo aan maalintii oo kale imaan waayey ama yacni si uun markaa u mashquulay xajkuna u xirnaa fursad wuxuu haystaa waagu intuunan ka beryin waqti kamid a ah hadduu xuduudda carafo ou galow soo istaago musdelifo ou imaado salaada subax halkaasoo kale uu ku tukado xajkiisi waa utaam taam noqday naam maalintii helin haddii la rabee waayahay macnahaasa marka halkan uu ku ishaaray xadiidkanna uu tilmaamay alxadiidu rawaahu asxaabu sunan ayaa wariyeen alarbaca waa abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maajah wa lafdu ibni maajah kanna waa ibnu maajat ibni maajah alqaswiney ibnu maajahin alqaswiiney lafdigiisii waay siduu ku wariyey wahuwa xadiidun saxiixun isnaaduhu waa xadiid isnaadkiisu ou saxiix yahay calaa shardi lbukhaariyi wa muslimin ilaa bukayra bna cataa ninkaa ma ahane wahuwa hiqatun isaga min rijaali bukhaari wa muslim ma ahan laakiin waa hiqa isagana wa qaala ibnu lmundir fi lijmaac kitaabkiisa ijmaaca wuxuu ku yidhi wa ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa ana alwuquufa bicarafata fardun carafa oo la istaagaa inuu farad yahay laa xaja xaj ma jiro liman faatahu lwuquufu bihaa carafo istaagiddeeda qofkau dhaafay uu ka tegey xaj uma jiro intaas hadda marka muxuu uga baxay shuruudii xajka ku waajibayey eh, cumradana ku waajibaysay arkaantii xajkii cumradiina waa uga baxay khulaasatu lqowl arkaanta marka waa imisa arkaanta cumradu waa waa ixraam oo niye ah iyo dawaaf kacbada la dawaafo iyo sacyi bayna asafaa walmarwa saddexdaas rukni bay cumrada leedahay hal waajibna waa yeelan doontaayo intinta layska gaagaabiyo weyna kaasna waajibaadkuu ku qeexi doonaa xajkuna meeqa rukni buu leeyahay ixraam in la xirto labo yacni dawaaf maalinta tobnaad la ifaado aan soo faahfaahina waqtiyada lakala sameyn karo iyo sacyi bayna safaa walmarwa iyo alwuquufu bicarafa xajku wuquufu uu dheeryahay cumrada wixii kasoo soo hara intaa ama waajibaad waajib bay noqonayaan ama sunnooyin bay noqon doonaan sidaa inaad u kala garata faa'iidada ku jirtaa waxay tahay waxa kaa dhinaado ama kaa maqnaado xajmiga iyo culayska ay leeyihiin baad ku kala ogaanaysaa waajibaa rukni baa kaa maqan yani waajib baa kaa maqan shay mustaxab oo sunan ahaa kaa maqan inaad ogaato adiga marka culayska yani shaygan culayskiisa cibaadadaada sida uu u saameynayo maqnaanshihiisa iyo joogidiisaba ayaad meeshaa ka dareemi kartaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih